bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala اlimaamu الnawowiyu raximah اllah baabu istixbaabi sujuudi shukri sujuudu shukriga sunanimadeeda cadeynteedii cadeynteediiba u baabyahay cinda xusuuli nicmatin nicmo helitaankeeda agteeda nicmadaas oo daahiratin muuqato aw amase aw indifaaci baliyatin aw cinda indifaaci baliyatin balaayo qofka marka ay ka riixanto balaayadaas oo daahiratin muuqato balaayo muuqato marka ilaahay kaa difaaco kaa celiyo ama nicmo muuqata markuu ilaahay ku siiyo ood hesho sujuudu shukri in la jideeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala loo sujuudo oo dhulka lala dhaco sujuud madaxa dhulka la dhigo iyadoo madaxa ilaahay subxaanahu watacaala loo dulleynayo rabbigii nicmadaa ku siiyey can sacd bni abi waqaasin radi allahu canhu qaal kharajnaa maca rasuulillahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan la baxnay min makata maka ayaan ka baxnay nuriidu xaal aan doonayno almadiinata madiino falamaa markii kunaa aanu ahayn qariiban kuwa u dhow min caswaraa meesha la yiraha oo maka agteeda ah oo makii madiine u dhexayso nasala waa degay nebiga huma rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday fadaca allaaha allow berye saacatan saacad buu ilaahay beryey waxaa laga qaadanayaa marka gacmaha in kor loo qaado marka la duceysanayo sunno inay tahay arrintaa iyada bukhaarina waa baabaysto kitaabu dacawaad uu baabaystay in gacmaha kor loo qaado axaadiid fara badanna waa kusoo aroortay alimaamu nawowina rafculyadeynka cinda ducaa sunanimadeeda majmuuca ilaa labaatan xadiid oo saxiixeynka ama midkood ku jirta ayuu sheegay ayb marka xadiidka dhahaya nebiga gacmaha kor uma qaadi jirin ilaa istisqaha ma ahane waxaa lagu xambaarayaa marka in yacni aada gacmaha kor uguma qaadi jirin oo ilaa kilkilaha ay muuqdaan ma samey jirin ilaa istisqaha ma ahane aada gacmaha kor ma u qaadi jirin yani aada gacmaha taasaa lagu xambaaraya amase waxaa lagu macneynayaa in anas uuna arkin saxaabadan kalena ay arkeen ayb fadaca allaha alla ayuu bariyay saacatan muddo huma qara waa dhacay saajidan sujuud buu la dhacay famakatha waa nagaaday dawiilan wax dheer ayuu joogay uu nagaaday uma qaama waa istaagay farafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday saacatan saacad huma qara waa dhacay saajidan isagoo sujuudayo facalahu halaatan saddex jeer buu yeelay sidaa wa qaala waxa uu yihi calayh wa qaala waxauu yihi innii anigu sa-altu rabbii rabbigay ayaan weydiistay oon su-aalay wa shafactu liummatii ummadeydaan u ergeeyey fa acdaanii wuxuu isiiyey thulutha ummatii ummadeyda saddex dalool oo dalool ayuu iiga iga shafaacada igaga aqbalay faqarartu waan fa qarartu waan dhacay saajidan lirabbii anuu rabbigay u sujuudaya shukran shukri dartii uma rafactu ra-sii madaxaygan kor u qaaday fasaltu rabbii rabbigay baan su-aalay liummatii baan u weydiiyey ummadeyda yani darteed baan rabbigay u su-aashay wax fa acdaanii wuxuu isiiyey thuluha ummatii ummadeyda thuludkeeda kale fa qarartu saajidan waan dhacay lirabbii baan u dhacay shukran uma rafactu rasii sii fasaltu rabbii liummatii fa acdaanii thulutha alaakhara ayuu isiiyey waa wax marka ummadda nebiga ah oo shafaacadiisa ka qadaaya ma jirta marka nacam qof ummaddii nebiga ku ah, yacni ummaddii nebi maxamed ah ee ajiibay rasuulka ee tawxiidkii qiray ee ku dhintay isagoo mu'min ah shafaacada nebiga caleyhi salaatu wasalaam wax ka weyn maya khaasatan dadka ahlu kabaairta shafaacada nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxbay ka ayaa ka gaaraysa markuu ilaahay u idmo kadib ayb taana marka ma keenayso inay keento maaha qofku shafaacada intuu isku halleeyo acmaashii iyo kheyrkii uu ka tago oo is yiraahdo kulley adiga shafaaca unbaad heli doontaa inuu is ma ahan sababtoo ah cadaabka uma adkeysa karo dad waxaa axaadiistu ay tilmaameen nebiga uu u shafeeci doono laakiin uu u shafeecayo naarta laga soo bixiyo marka ay noqdaan bacdamaa saaruu faxman dhuxulo markay naarta ku noqdaan kadib nacam marka dhuxulo qofku inuu naar ku noqdo wax fudud ma aha nacuudu billahi min dalik fa acdaani huluth alaakhira huludkii dambe ayuu isiiyey fakharartu saajidan lirabbii rabbigay baan u sujuuday marka u dhacay rawaahu abu daawuud xadiidka abu daawuud baa wariyey xadiidkan sanadkiisa muusa bnu yacquub azamci ayaa ku jira say-ulxifdi weeyaan sheekhiisuna waa majhuul marka xadiidka dacfi baa ku jira laakiin xadiid kaloo shaahid u ah baa jiro oo saxe oo xasan ah oo isaga iskiis xasan u ah kaasna wuxuu ahaa nebigu kaana idaa jaa-ahu amrun yasuru bihi arin yani farax hadduu nebiga u yimaado amrun yusaru bihi arin yani lagu farxo ama isaga farax geliyaba khara saajidan shaakiran lilah ilaahay buu u sujuudaya isagoo rabbi u shukrinaya subxaanahu wa tacaala xadiidkaas baa marka sujuudu shukriga noogaga filanba nebiga wax farax geliya markau arko waa dhici jiray sujuud ba u dhici jiray iyo xadiidkii kale kacb ibnu maalik markii towbadiisa la aqbalay isla markiiba sujuudu u dhacay marka qofku markay nicmo kusoo korodho nicmo yacni eh, daahira ama nicmo yacni balaayo kusoo socoto ilaahay ka ilaaliyo ka difaaco cadowgiisu ilaahay ka qabtay inuu sujuud u dhaco marka nacam ilaahay dartii u sujuudo subxaanahu wa tacaala maxaa yeeley ilaahay unbaa cadowgana ka qabo kara iyo wax makruuha oo uu nacaayo nicmada u timidna ilaahay unbaa siiyey subxaanahu wa tacaala marka qofku inuu taa sujuudda marka uu la imaado weyaan sujuudu shukriga marka waa iyadoo hal sujuudo keliya u weyaan oo qofka intuu qiblada u jeesta allahu akbar la dhacaayo waa sujuudayaa kadibna marka waxaa weeyaan waa ka soo kacaya baabu fadli qiyaami lleyli qiyaamuleylka fadligiisa cadayntiisiiba u baab yahay guud ahaan midda ramadaankana baabka ku xigoo noogu sheegi doonaa musanifka raximahullah qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi min alleyli habeenkii fatahajad yacnii soo jeed bihi yani habeenkii yani qur-aankii kusoo jeed naafilatan xaal uu yahay yani mid markaa ziyaado ah nacam laka adiga ku ah casaa an yabcathaka rabbigaa wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu kusoo bixiyo rabbuka rabbigaa maqaaman maqaam maxmuudan la mahadiyo oo khalqigoo dhan ay ku mahadiyaan maqaamulmaxmuudkana waa shafaacat alcudmaa dadkao dhan marka ay qoraxda lasoo dhoweeyo oo dadka banka qiyaamo ay taagan yihiin oo ay rafaadsan yihiin oo ay rabaan mar uun in la kala saaro markaasaa nebiga ilaa eh, yaa shafaacadiisa la aqbalayaa markaana marka ummadii baa marka mowqifkii baa looga raaxeynaa taas marka maqaamulmaxmuudka waa kaasa marka ayb waxa uu yihi marka qaala tacaala alla waxauu yihi tatajaafaa junuubuhum dhinacyadooda yaa waxay ka fogaatay cani ilmadaajici jiifyaalka makaanu jiifka meelaha la seexdo dhinacyadooda waa ka dheeraatay oo dad yacni soo jeedo salaad kusoo jeedo wa qaala tacaala alla waxa uu yihi kaanuu waxay ahaayeen qaliilan wax yar oo min alleyli habeenkii kamida maa yahjacuuna yacnii inay hurdayaan in yar oo habeenkii ka kamida iyay hurdaayeen inta kale salaad iyo cibaadaday kusoo jeedeen ayb wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yaquumu inuu istaagayo min alleyli habeenkii xataa intii tatafadara ay ka dildilaacdo qadamaahu labadiisa cagood ilaa labada cagood ay ka dildilaacaan nabigu salaad buu u taagnaan jiray faqultu lahu waxaan ku ihi lima maxay baad tasnacu dalika sidaa aada u yeelaysaa lima tasnacu haadaa kan maxaad u samaynaysaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo waqad ufira iyadoo lagu dhaafay laka adiga maa taqadama wixii hormaray oo min dembika dembigaaga iyo maa ta-ahara wixii dib marayba qaala waxa uu yihaa falaa akuunu miyaanan ahaanaynin cabdan addoon shakuuran rabbigii u shukrin badan addoon rabbigii u shukrin badan miyaanan ahaanaynin ayb sidaa buu leeyahay ayb marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa qiyaamu leylka nabiga sida ugu dadaali jiray sala allahu calayh waali wasalam ilaa labadiisa gomadood ay ka dildilaacaan sidaana wuxuu u yeelayay nabiga uu tilmaamay inay arrintaas wax kale aynan ahayna shukri ay tahay un ilaahay loo shukriyo un bis inay tahay walidaalika xadiidka waxaan ka qaadanaynaa shukrigu inuu camal noqdo oo ilaahay waa loo shukrinaa marka la leeyahay alxamdu lilah oo afka laga dhaho keliya ma aha alxamdu lilah oo afkaa ka tiraahdid qalbigii oo aada nicmadii ilaahay uga ictiraafto inuu isaga keligii ku siiyey iyo inaad ku darto raaciso iyo inaad ku darto camal maxaa yeele nabiga caleyhi salaatu wasalaam salaatuleyl badan buu tukanayay shukri waaye ayuuna yiri qur-aankana ilaahay wuxuu leeyay icmaluu aala daawuuda shukran shukrigu marka aada u gudo weyn yahay dhinacaas marka laga fiiriya waana camal camalkana uu noqdaa naam ayb marka hadiidku marka maxalushaahidkiisu hadda waxa ay tahay qiyaamuleylka fadliga uu leeyahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam sida ugu dadaali jiray nabigana waxa uu sidaa ugu dadaalaya waa un wax fadli badan muttafaqun caleyhi wacan lmuiraa bni can ilmugiirati bni shucba naxwuhu isagoo kale ayaa usugnaatay xaggiisa in laga wariye wa can ilmugiirati bni shucba mugiira bni shucba xaggiisana naxwuhu baa ah muttafaqun caleyhi wacan caliyin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama nabiga daraqahu waa kusoo guureeyey isaga iyo faatimata iyo faatimo leylan habeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam cali iyo faatimo ayuu xilli habeena u yimid qaala waxa uu yidhi alaa tusaliyaan miyaydnan tukanaynin habeenkii salaatuleyl miyaydnan tukanaynin waxaa laga qaadanayaa marka maadaama dadka dadka oo ugu jeclaa oo gabadhiisii faatimo iyo cali bn abi aalib radia allahu canhu labadoodii oo ku tirt oo dhahayo yacni oo u bandhigayo ku boorinaayo alaa tusalliyaan oo ku boorinaayo inay tukadaan qiyaamuleylku inuu fadli dheeraada inuu leeyahay nacam maxaa yeelay waxa uu nabigu la jecel yahay dadka dadka ugu dhawaanshada badan waa un wax kheyr badan oo fadli badan weeyaan sidaa darteedu marka sidaa nabigu u yihi sal ll ly slam muttafaqun caleyhi daraqahu ay ataahu leylan habeen buu u yimid ayb marka xadiidku marka waa dheeraa cali marka sidaan maxalushaahidku kasoo qabsaday musanifka oo ah alaa tusalliyaan ku boorintaa salaada uu ku booriyey waxay keeneen fadli inay leedahay salaadan wacan saalim ibni cabdillahi bni cumar bni lkhadaab radia allahu canhum can abiihi aabihi oo cabdullahi bni cumar ah anna rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu waxau yihi nicma arajulu nin ayaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi midka ammaanta lagu gaari yeelayo cabdullaahi cabdullaahi weeyaan low kaana yusallii hadduu tukan lahaa min alleyli habeenkii hadduu tukan lahaa nin baa yacni nin ku bannaan oo nin baa wanaagsanaaday oo fiican cabdullaahi weeyaan kaas laakiin low kaana yusallii min alleyl hadduu habeenkii tukan lahaa qaala saalimun saalim waxau yihi fakaana cabdullaahi cabdullaahi waxa uu ahaa bacda dalika intaa kadib laa yanaamu inuunan seexanaynin min alleyli habeenkii ilaa qaliilan wax yar ma ahane arrintii iyada ayd nabigu markuu yihi wixii ka dambeeyeyba maba seexan wax waxyarow seexan jiri mutafaqun calayhi qiyaamuleylkana salaadaha sunnada iyadaa ugu fadli badan xadiidkii nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa afdalu salaati bacda almaktuubati salaadaha te ugu fadliga badan salaada maktuubada ee faradka kadib salaatuleyl waa salaatuleylka salaatuleilka ugu fadli badan ayb <clears throat> marka saasuu nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka ugu tirtirseynaya wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam inta la tukanaayana dabcan qofka inta u fudud um, marka hadduu laba xataa intuu soo tooso laba uu tukado xataa qiyaamuleilki yacni waa u xasilayaa waana fiican tahay waxaa weeyaan iyo witirkeeda haddii uu tukado haddii uu ka badin karana salaatuleyli mathnaa mathnaa salaatuleylku waa laba laba haddii uu ka cabsado waagii baa kugu beri raba oo is hal ha ku witriyo oo saasuu nabigu yeeli jiray sala allahu caleyh waali wasalam oo faray ninkii nabiga u yimid ee salaatuleylka wax ku weydiiyey ayb witerka un marka inuu kugu dambeeyo haddaada hore u tukanin witerkii ayb wacan cabdillaahi bni cumr bn alcaas radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi yaa cabdallaahi cabdullaahi ow laa takun ha ahaanin midla fulaanin hebel oo kale kaana yaquumu leyla habeenkiibuu istaagi jiray fataraka qiyaama leyli qiyaamuleylkiibuu iskaga tegay <clears throat> muttafaqun caleyh laba masalaba waa laga qaadanaya masale waxaay tahay qiyaamu leylka sida uu fadli badan yahay oo hebel oo kale ha noqonin oo qiyaamu leyl uu sameyn jiray waa ka tegey adiga ha ka tegin sidaas waay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka camalka uu daa-imay ee hadda ka hor uu nashaad ulahay ee uu samey jiray inuunan ka caajisin inuu ziyaadiye maahna inuunan ka nuqsaamin marnaba maxaa yeele hore waxaan usoo marnay baab ahaa qofka awaaqirulcumri cumrigiisu markuu sii dhawaadaba inuu sii ziyaadiyo wax ku daro ee inuu wax ka sii dhimo ma aha nacam sida sunnada waa inuu markaas badiyo maxaa yeele adiga kulamaa aada adduunka joogtaba waxaa usii dhawaanaya waqtigii aakhirulcumri ayaad usii dhawaaneysaa aakhirulcumrigana qofku marka inuu labalaabo nabigana sala allahu alayh waali wasalama fii awaakiri cumrihi waatay soo degtay idaa jaa nasrullahi walfatxu wara-ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika tasbiixdii marka nebiga salaadihii tasbiix buu ku badiyey dhexdeeda rukuucdii iyo sujuuddii iyo calaamad bayna u ahayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam waqtigiisii sidoo kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam ramadaankii ugu dambeeyey xagga ictikaafkana labaatan maalmood uu ictikaafay xagga qur-aankana jibriil markuu ku akrinayeyna laba jeeray ay dhameeyeen nacam laba jeer ayay dhameeyeen taasoo dhan marka waxay kutusaysaa qofku yacni kulamaa cumrigiisa uu sii dhawaado inuu badiyo ee inuu nuqsaamiya ma aha nacam taas waa marka midda xadiidkuna uu tusaayo ayb laa yaa cabdallaahi laa takun ha ahaanin mithla fulaanin fulaankan lama sheegin ninkan magaciisa lama sheegin lama magac dhabin sababtoo ah meeshaanoo kale in magaciisa la sheego ma fiicna sababtoo ah waa loogu ceeb qarina sidaasaana nebigu uu u badnaa sala allahu alayh ali wasalam hebel oo kale ha noqonin war maxaa maa baalu aqwaamin qolo maxay waa waxa u sameynayaan intaas marka waxaa ku jirto yacni qofkii in isagiina uu isgarto maqsuudkiina uu soo xasilo nacam ciddii looga digaayana waa looga digay hadeertaan oo qasadkaas waa la gaaray asagii laftirkiisiina adama sii fogaaninoo waxawey waa loo ceeb qariyo waa isagii laftirkiisii waxa weeyaan ninkan laleeyahay hebel oo kale ha noqonin waa dadaalaya isaga laftirkiisi war laguma sheegine cidku ogmale meesha iska qaad buu isdhahayaa nacam labadii maslaxa nebigu markaa ku jamciyey sala allahu alayh waalihi wasalam nacam ayb marka qofku inuu asalka cagsiga asal ka dhigta ma aha nacam cagsiga taas inuu asal ka dhigto nacam oo dadka yacni sheeg sheegooda iyo yacni cayinitaankooda inuu ku dadaalo qofkaas saas waayo qofkan kan waayo uu ku dadaalo iyada cagsi waxa weya nebigu saa uma badnayn sala allahu caleyh waali wasalam qofka marka waxaa weeyaan dabcan eh, laa siyamaa qofka daaciga inuu sidaas yeelo maba ahanba maxaa yeele nebiga haddii sidaas uu yeelaayo ninka daaciga waxaa la rabaa maqsuudkii taxdiirka qofka uga digayana hadduu heli karo isagoon dadna ceebeynin isla markaana uu heli karo yacnii hadday dhiirigelin ay jirtana oo wax wax ku dhiirigeliyana uu samey karo maqsuudka inuu si fudud ku gaaro ayaa u fiican ninka daaciga nacam ama hadduu iska noqday ninka daaciga nin iska furanoo wax allaale waxuu doono iskaga hadlo ma iyadu taas waxaa weeyaan waa dariiqadii rasuulka ma ahan sala allahu calayhi waalihi wasalama ayb ee qofka daalibu cilmigana saas inuu ku tarbiyo oo saasoo kale u hela ma aha nacam qaabkaas haddii wax ku bila oo wax ku bilaabo waa qaab un meel xun marka dambe uu la gaarayo ama meel xun ay ku gaarsiinayso uyahay ayb wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal dukira cinda nabiy nabiga agtiisa waxaa lagu sheegay sala allahu alayh wali wasalam rajulun nin naama leylatan habeen seexday xataa asbaxa ilaa uu ka waa seexday ilaa u ka soo kacay oo kasoo waabariistay qaala waxauu yihi daaka kaagaasi rajulun nin waye weeyaan baala shaydaanu shaydaanka uu ku kaadiyey fii udunayhi dhegihiisa aw qaala fii udunihi ama dhegtiisa uu ku kaadiyey muttafaqun caleyhi xadiidkan marka ruwaadda laftirkooda masalada hadda aan ka hadlaynay dadka ruwaadda axaadiidta nabiga wariyo dariiqadaasay maraan ayaga xataa hadda waxaa dhici karta ninkan markii la sheegaya meesha sheekadu in lagu dhex magacaabay laakiin raawigii ou rajul iska yirin oo <coughs> culamada waxay dhahaan ruwaada laftirkooda saasay maraan nin baa saa saa yiri saasaa lagu yiri nin maanta dhan nin ninkii marka waa iska mubhami <coughs> marka wuxuu yihi nabiga agtiisaa nin lagu sheegay naama leylatan xataa asbaxa ilaa uu ka waaberiistay muxuu ka seexday marka sida hadda musanifku baabka uu dhexgeliyay marka aada fiiriso qiyaamu leylki inuu ka seexday oo intuu iska seexday subax un uu soo kacay sidaa marka sidaan marka ay tahay ibnu xajar fatxulbaariga isaga bacda baxthin wuxuu tilmaamay ninkan inuu ka tegay yani salaadii cisho inuunan tukanin nacam oo isagoon cishihii tukanin intuu iska seexday subax uu soo kacay waxaa lagu eedeynaya marka ay tahay salaaddii waajibka aheedoo uu ka tegay nacam weliba marka wuxuu keenayaa axaadiid kale oo duruq kale oo ayuu keenayaa nacam duruq kale ayuu keenayaa marka markii hore isaga ijtihaad ahaan buu sidaa u yiri markii dambena wuxuu tilmaamay bacdu ahlilcilmi ee isaga ka horeeyey inay sidaas ku waafaqeen markii dambena haddana xadiid buu sii keenay nacam marka xadiidku sidaa darteed daliil uma aha yani qiyaamuleylku inuu waajib yahay nacam waxaa dhici karta qofku inuu u qaato qiyaamuleylku inuu waajib yahay sida shanta salaadood oo kale mar haddii nebigu uu yihi daaka rajulun baala shaydaanu fii udunihi laakiin wuxuu leeyahay waajib isagoon ahayn haddana yani waxaa weeyaan de sunanka kuwa ugu adadag adag waa <clears throat> sunanka kuwa ugu ad adag weeyaan taahiir xooganna kuleh qofka dacwadiisa iyo yani acmaashiisa taahiir xoogan kuleh yani sunna muakada waa la iskaga tegi karaa ma ahan macnaheedu mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal yacqidu shaydaanu shaydaanku waa guntaa calaa qaafiyati rasi axadikum midkiin qadaadkiisa korkiisa ku guntaa yacqidu shaydaanu shaydaanka wuu guntayaa calaa qaafiyati rasi axadikum midkiin madaxiisa qadaadkiisa halkaa naam idaa huwa naama hadduu seexdo halaaa cuqadin saddex guntin yadribu ayb yadribu calaa kulli cuqdatin xadiidkan weyaan marka midka ibnu xajar oo ku sharxay baxiga ku dhex sameeyey ayb marka waxau yihi yadribu calaa kulli cuqdatin ayuu yani yeelayaa yadribu waa yeelayaa calaa kulli cuqdatin cuqdad kasta yani guntin kasta calayka leylun tawiilun ayuu yeelayaa calayka korkaaga aado waxaad ogaataa ood ku dadaashaa yacni calayka leylun dawiil dushaada waxaa kaa dambeeya leylun habeen dawiilun dheer farqud seexo taswiif ayuu qofka gelinaa taswiif yani wuxuu leeyahay waqti dheer baa kuusii dhiman sii seexo sii seexo weli habeenka wax badan baa ka dhiman calayka leylun dawiilun farqud fain istayqada hadduu tooso fadakar allaha ilaahay xuso waa markuu tooso ilaahay xuso alxamdu lilahi aladii axyaanaa bacdamaa amaatana wa ilayhi nushuur amase waxau yihi alxamdu lilahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi ayuu yiri dikrigaa ama dikri ilaahay buu xusay u nacam hadduu alla xuso inxallad cuqdatun inxallad waxaa furmayso cuqdatun hal guntin fain tawada-a hadduu weyse qaato inxallad cuqdatun mid ayaa furmayso kale fa in sallaa hadduu tukadana inxallad cuqdatun midii kalaa furmayso fa asbaxa wuxuu waa beriisanayaa nashiidan ama wuxuu ahaanayaa nashiidan isagoo mid firfircoon ayiban nafsi naftiisu ay wanaagsan tahay wa ilaa haddii kalena asbaxa wuxuu soo waabariisanayaa khabiisa nafsi naftiisu iyaday xun tahay kaslaana oo caajis ah marka mutafaqun caleyhi qaafiyatu ra aakhiruhu waa qadaadka damba wa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa shaydaanku inuu guntimo ou qofka korkiisa ou yeelo sida guntimaha dadka yacni saaxiriinta ay sameeyaan oo kale nacam awliyaa-u shaydaan oo iyagu dadka dadka wax sixro ah ayaguna guntimo iyo wax lamida ayay ku shaqaystaanoo wamin shari nafaathaati fi lcuqad ilaahay waa ka dhahaya nacam waa isleeyihiin marka ayaga dhan guntimahaas iyo waxaasay ku shaqaystaan <coughs> tan kale waxa uu marka shaydaanku qofka ku dagaayo inay tahay taswiifka waxaa la yidhaha taswiif waxaa weeyaan sawfa tafcal waxaasaad samayn doontaa fi lmustaqbal cumri baana kugu socdo waqti baa kugu socdo waqti aada dhimanaysa ma ogid shaydaanku sida ugu badanoo qofka uu ku khiyaano waa taas waa wuxuu leeyahay waxaan beri iska sameey may beri dambe iska sameey may habeenka wax badan baa kuu dhiman saacado badan baa kuusii dhiman culamada qaarkood waxay yidhaahdaan qowluhu tacaala walaa tudic man akfalnaa qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furuan furudan ay taswiifan nin arrintiisii o dhan ay tahay taswiif waa samay doontaa waa yeeli doontaa oon waxba qabanayn marka taa aada iyo aada marka u u qofku marka inuu insaanku inuu ogaado wuxuu uga bixi karaa taas insaanku inuu ogaado adiga inaad daqiiqadda aada hadda nooshahay ayaa adiga leedahay maalinta aada joogto ayaa adiga leedahay berri adiga malihid berri ilaahay bay gacan ugu jirtaa inaad noolaan doonto inaadan noolaan doonin malihid adiga inamaa anta ibnu yowmika maalintaada unbaa adiga tahay nacam sidaa darteed marka maalintaadaas inaad ka faa-iideysato taasaa laga rabaa ayb taswiifku marka waxa uu dadka ku daga inay tahay inaa ogaatid xadiidka marka taana waa cadaynaya nacam tan kale waxaa weeyaan shaydaanku qofka inuu kaslaan uu ka dhigo caajis uu ka dhigo nacam ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkana dadka waa dhiiri geliyaan oo kasalka iyo cajzigay ka bixiyaan oo waxyiga qur-aanka iyo sunnada saas u ah shaydaankuna shanigiisa o dhan waxaa weeyaan taswiif iyo cajzi qofka waxaan ma awoodid waa culus yihiin iyo waxaa inuu yiraahda horena waa usoo sheegnay casharkii hore waa kus waxaan kusoo tilmaanay wax sideeda u adag inaynan jirin ee shayga qofka daacigiisa iyo waxa ugu yeerayo ayaa ama qofka daciif agtiisa ku ah ama kaasaa qawi ku ah marka daacigiis sidaa ku heli lahayd inaad ku dadaashid ayaa la rabaa maxaa yeele waxaad arkaysaa qof shaqo usoo kacaayo labada labada habeennimo shaqo usoo kacaayo kowda soo kac haddii la yidhaha nin diyaar a ah baad arkaysaa hal maalin usoo kac yani salaatuleil hal habeen bis ma la awoodi karo kule waa dhib badan yahay nacam ee waxaan marka wax dhib badan ma ahane waxaa weya qofka daacigii baa ka maqan nacam marka siduu daaciga ku heli lahaa inuu ku dadaalo nacam <coughs> ayb <clears throat> walidaalika rasuulka waa ka magangeli jiray ilaahay wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi walkasal cajziga iyo kasalka cajzigu iyo kasalkuna waxay kamid yihiin waa asbaabta cuquubada keentay ku jiraan alimaam ibnu lqayim wuxuu leeyahay cuquuba dadka waxyaabaha ilaahay laga magan galo ama waa shar waxa alle laga magan galaa waa shar shartuna waxay ka kooban tahay aalaam qofka yacnii jirkiisa yani ama ciqaab aakhiro ama ciqaab adduunyo ku dhaco ama wixii ciqaabka lagu gaari lahay oo sabab u ahaa labada unbaa shartu ay ka kooban tahay alcajzu waalkasal marka waxa weeyaan waa sababkii lagu gaari lahay cuquubada oo qofka cajzigu waa cadamu lqudra markaad awood heli weyso qeyrkaana oo awood haayo hami iyo murugaa ku gelaysa shaygii maxaa yeeley fawaatulmaxbuub wixii la jeclaa yani adduun iyo aakhira wixii la jeclaa iyo darajooyinkii sarsare iyo dad kalaa qaadanayo adigiina caajis caajiska marka wuxuu kuu keenaa murugoo kugu ridaa murug ayuu kugu ridaa kasalkiina waxaa weyaan awoodii waa haysaa laakiin waa wahsanaysaa marka qof hadda adduunyada adii waa iska mithaale adduunyadan maanta haddii qof ou kasal iyo wahsi lagu ibtileeyo nina uuna wahsanayno shaqaysanayo oo wax soo saarayo maalin dambe marka la gaaro dhowr sano kadib war meesha waxba kuma haayo adigii waa iscuncunaysaa nacam qalbigaagii murug iyo xusni baa galayo ninkii kalena waa nin yacni kaa tegay hebel waa kaa hormaraa is leedahay aakhira ka waran marka darajaad dadku hadday qaataan oo ay jannadii darajaad ka qaataan adigiina marka aada cajzigii iyo adduunkii dhibaat cajzigii uu marka ku geeyo meel hoose qalbigaagi waa iska cuncunaysaa marka xanuunkaas qalbiga ku dhacaayo marka waxaa weeyaan waa waa shar waa waa cuquubo waay sababna waxaa cajziga iyo kasalka <clears throat> marka shaydaanku marka cajziga iyo kasalka unbuu ku gelinaya adiga nacam sadaqa hala bixiyo haddii la yiraahdo faqri buu hortaada soo dhigaa ashaydaanu yacidukum lfaqra wayamurukum bilfaxshaa haddii yacni la yiraahdo hala bixiyo yacni eh, daaca hala sameeyo hadii la yirahdo iska seexo habeen dheeraa kuu dhiman waa intaasoo dhan cajzi unbuu kugu abuuraya marka ilaahay in laga magan galo cajzigoo sidaa nebiga uu ku ducaysan jiro allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal ducadiisa ay ku jirtay walhami walxasni alxusni murug iyo yani iyoiyo hami iyo waxyaabahaasoo dhan mutafaqu calayhi wacan cabdillahi bni salaam radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaal ayuha nnaas dado afshu salaama salaanta faafiya oo ciddaad taqaanaan iyo ciddaynan aqooninoo muslimiinaba salaama assalaamu calaykum dhaha wa adcimu acaama dacaamka quudiya dadka baahanna quudiya oo wax gaarsiiya oo wax siiya idcaamu dacaamkana waa ugu waxyaabaha wuxuu kamid yahay islaamka qeybihiisa ugu fiican laa siyamaa marka ay yacni baahi guud oo kale ay timaado ayb wasalluu billeyli habeenkiina tukada wannaasu dadka oo niyaamun hurhurdo dadku markay hurdaan habeenkiina idinka salaad u taagnaada tadkhulu ljannata jannadaad gelaysaan bisalaamin nabadgelyaa jannada ku gelaysaan idinkoo cadaab ka nabadgalay aafe iyo dhibaato idinkoo ka nabadgalay rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix waan abi hur waana soo maray xadiidkan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam afdalu siyaami soonka ugu fadliga badan bacda ramadaana ramadaan kadib <clears throat> shahru llahi almuxaram bisha ilaahay ee muxaram waay bisha muxaram ayaa soon ugu fadli badan ramadaan kadib wa afdalu salaati salaata ugu fadliga badan bacda alfariidati faradka kadibna salaatuleyli weeyaan waa salaatuleylka waa salaatuleylka taana nacam ayb rawaahu muslim wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal salaatuleyli salaatuleylkii mathnaa mathnaa laba laba ragco weeyaan salaatuleylku waa laba labo faidaa kifta subxa iska wad marka haddaad awoodeysid adiga faidaa kifta subxa haddaad subaxii ka cabsato fawtiruu biwaaxidatin hal ragca ku witriya hal ragca witr ka dhiga muttafaqun caleyhi maxaa yeelay sideedaba salaada awqaad mucayana layska reebay wixii aan waqtiyadaas ahayn waa la tukan karaa wixii aan waqtiyadaas ahayn qofku waa iska tukan karaa shan waqtina weeyaan waqtiyadaas salaada subax kadib salaada casir kdi kadib zawaalka markay qoraxda soo baxayso iyo markay dhacayso wixii aan intaa ahayn xadiidkii camr ibni cabasa waxaan kusoo marnay fasalli fa ina salaata mashhuudatun ayb marka waa iska samayn karaa qofka salaadihiis wa iska tukan karaan ayb salaatuleyli salaada habeenkii matnaa matnaa laba laba waxaa loo jeeda waa sida afdalka ah waay sida afdalka ah waxaa weya inuu laba tukada salaamo noqsado haddana laba tukada salaamo noqsado saa ku wado ayb waa israacin karaa hadduu doonana wasli waa samayn karaa waa israacin karaa laakin waxaa fadli badan laba laba in loo kala gogoy muttafaqun caleyhi weliba xadiidkanu su-aalow ku yimid nin baa weydiiye nebiga nacam waxa hadday maqaamu su-aal ku yimaadaanna waa bayaan oo nebiga ula jeedaa nacam wuxuu kala jeedaa waxaa weya waa bayaan nacam marka tanaa kasii xeel dheerba ficilka xataa nacam ficilka nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa kasii xeel dheer xagga bayaanka inta su-aal la weydiiyo nabiga uu ka jawaabo oo qofka uu yihaha saa iyo saa iyo saa yeel saa u cibaadeyso wacanhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanaayo min alleyli habeenkii mathnaa mathnaa laba laba ragco laba laba u tukanayo wayuutiru biragcatin ragcana waa ku witrinayo muttafaqun caleyh wacan anasin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yufdiru inuu afurayo min ashahri bisha xataa nadunna ilaa aan kaga malayno allaa yasuuma minhu inuunan soomayninba ilaa aan kaga malayno allaa yasuuma minhu inuunan soomayninba yacnii bisha nebiga waxaa dhacaysay ramadaanka ma aha bisha bilaha kale inuu iska soomaayo inuu iska afuraayo ilaa aan uga malayno inuunanba soomi rabinba rasuulka sal ly slam uunan soomaynin ayb wayasuumu waa soomaya xataa nadunna ilaa aan uga malayno anlaa yufdira minhu inuunan afureynin bisha xaggeeda shay-an waxba mararka qaarna bil buu soomaya bisha waa soomaya ilaa aan iska dhahno nebigu talow maba afuri raba miya waayahay wa kaana laa tashaa-u wa kaana nebigu wuxuu ahaa laa tashaa-u inaadan dooneynin an taraahu inaad aragto min alleyli habeenkii musaliin isagoo tukanayo ilaa ra-aytahu waad arkaysa haddaa istiraahdo nebiga yacnii isagoo tukanaya ha arkin oo arkee un isagoo tukanayo walaa naaiman muxuu ahaa nebigu inaadan dooneynin inaad aragto isagoo hurdaayana ilaa raaytahu waad arkaysa yani macnuhu waxaa weye nebigu salaa habeenkii waana seexanaya waana tukanaya nacam soonka sunnada bisha marna waa soomanaya marna waa afurnaa nacam oo soonkii yacni siyaamu dahriga layska wado qofka inuu iska wado waa la reebay oo qofku yani tadriijiyan inuu ku wado oo yacni bishii saddex maalmood ayaamulbiidka hadduu isniinta iyo qamiista soomi karo ilaa marka ugu danbeysa yani soonka ugu dambeeya waa afdalu siyaami siyaamu daawuud kaana yasuumu yowman wayafturu yowman ayb marka wuxuu leeyahay eh, hurdaduna saas oo kale weeyaan habeenoo dhan soo jeed nabiga yani habeenoo dhan oo unan hurdaynin ma jirin eh, inta xibin qeybna hurdo qeybna waa uu soo jeedi jiray nacam rawahu lbukhaariyu wacan caaishata radia allahu canha ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalama kaana yusalii nabigu wuxuu ahaa inuu tukanayo ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcuu nabiga tukanayay tacnii fi leyli habeenkii ujeedaa yasjudu waa sujuudaya sajdata buu sujuudaya min dalika kaaga ragcada ragcada yacni qadra maa intii oo kale yaqra-u axadukum midkiin uo ku akrinaya khamsiina aayatan konton aayadood kaana yusallii ixdaa casharata ragcatani fi leyli yasjudu sajdata buu sujuudayo min dalika kamida koob iyo tobankaa qadra maa yaqra-u axadukum midkiin intuu ka aqriyo oo kale khamsiina aayatan konton aayadood qabla an yarfaca ra-sahu madaxiisa intuuna kor usoo qaadin yacnii sujuudda ba ugu daahayo intii konton aayadood laga aqriyo salaadaha waxa weeyaan salaada faradka nebiga markuu tukanayo dadka tujinayo waa dhexdhexaaday ahayd salaadiisa maxaa yeele isaga wuxuu yihi waqtadi biadcafihim dadka kuwa ugu tabarta daran ku dayo oo idaa ama axadukum linnaas dadka midkiin hadda u imaam noqonayo falyukhafif isalaa salaada faradka waay taas amaa salaada sunnada waa iska dheereysan karaa qofka intuu doono hadday qof kusoo xirato salaadii sunnada ahaydna de waxaa weeyaan qofku waa iska fariisan karaa isaga laftirkiisa haduu daalo nacam maxaa yeelay waajib ma aha qiyaamku salaada sunna hadday tahay nacam marka inay saa u kala soocan tahay qabla an yarfaca ra-sahu intuunan madaxiisa kor u qaadin wayarkacu ragcatayni ayuu rukuucayay qabla salaati alfajri salaada subax ka hor uma yadajicu waa jiifanaaye calaa shiqihi laymani dhankiisa midig buu dhulka dhigaayay xataa yaatiyahu lmunaadi muadinka ilaa uu uga yimaado lisalaati salaada uu adimaayo rawahu lbukhaariy dajcadan dajcadan jiifkan horaan usoo marnay sunno inay tahay mulaqa mutlaqan sida imaamu nawowi uu noo sheegay nacam horaan usoo marnay jiifka asaga ayb rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariye marka nabiga salaadiisu saasay aheed qiyaamuleylka in la dheereeyo marka sunno inay tahay fiican tahay ayb qiyaamka marka qiyaamuleylka yaa fadli badan marka sujuudda in la rakcaadka in la yareysto sujuudda la dheereeyo waxaan ujeeda ragcaadka in lasoo yareeyo sujuuddii marka aada loogu daaho iyo yacni in qiyaamkii la badiyo oo ragcaadka inta la badiyo qiyaamku qofku marka uu u bato oo qiyaamkuna kudhee uu ku dheeraado iyadoo laftirkeeda muslim wuxuu werinaya nabigu sal ll ly slam inuu yiri afdalu salaati duulu lqiyaam salaada midda ugu fadli badan waa midda qiyaamkeedu uu dheeryahay marka waxaan ujeeda cafan qiyaamkii in la badiyo qiyaamkii in la dheereeyo haddii qiyaamka aada loo dheereeya ragcaadka waa soo yaraanaya naam amase in sujuudda la badiyo sujuudda see lagu badin karaa in ragcaadkii la badiyo naam ayb marka sujuudda badinteedana de darajaad iyo wax badan baa kusoo arooray iyadoo laftirkeeda oo ilaahay sujuud qofka uma sujuudo ilaa ilaahay darajo kor ugu qaadaa dembiba uga ridaa iyadoo laftirkeeda sujuudda badinteeda waxaa ku jira fadaa-il badan baa kusoo aroortay qofku marka isaga awoodiisa un marka naam hadduu nin yani qur-aanka aada u yaqaano kale uu yahay oo ku tadaburi karo oo inuu marka qiyaamkiisa iska dheeraysto ragcaadku haba u gaabtaani nacam ha u yaraadaanba nacam haddii kale nin uu yahay marka sidaa aan ahayna inuu sujuudda iyo ragcaadka iska badsado marka nacam iyadoo laftirkeeda rifco iyo darajo ku helayaa wa canhaa qaalat maa kaana rasuulullahi rasuulka ma aanu ahayn sala allahu alayh waali wasalam yaziidu inuu ka ziyaadinayo fii ramadaana ramadaan walaa fii hayrihi iyo geyrkiiba calaa ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragco yani nabiga salaadiisa saas ahayd ficilkiisa isaga nacan kow iyo toban inuu ka ziyaadinayo ama ka ama u yani ma aanu ka ziyaadin jirin ramadaan iyo geyrkiisba kow iyo toban waxaa laga qaadana marka inuu ka yarey jiray mararka qaar way banaan tahay haddii yani waxaan ujeedaa ka yarayntu inay inaan laga hadlin ka yareynta lagama hadlin waxay ka hadashay oo nebigu inaanu ka badin jirin kow iyo tobankaas taasay tilmaantay tan marka waa ficilkii rasuulka amaa qowlkiisa iyo bayaanka nebiga uu bayaaniyey ninkii nebiga u yimide seen u tukadaa salaatuleylka nebigu uma xadidin ragcaad ee waxa uu yihi salaatuleyli mathnaa mathnaa salaatuleylku waa laba labo haddii aad ka cabsato waaga inuu kugu beriyo hal un kusoo dhamaystir hal witr a ku dhamaystir marka culamada labada xadiid saasay yirahdaan waxaa kasoo baxaya marka haddii laga badsho inaysa dhib lahayn qofka hadduu koo iyo tobankiisii tukada maalan maalan taraawiixdii oo kale uu tukado hadhow oo iska soo kaco waqtiga dambe kale inuu iska tuka karan maxaa yeele salaada wax la sameeya iyadaa u fiican salaadana waqtigaas waqti la nahiyey oo la reebo yaa la tukanin la yirina ma aha nacam qofku marka waa inuu iska tuka kara marka xadiidkii camr ibnu cabasaan hore usoo marnay marka xusuusnawtawaxa uu yihi marka yusallii waa tukanaya arbacan afar ayuu tukanaya falaa tas'alha su-aalin can xusnihinna afarta quruxdeeda wa duulihinna dherarkeeda yani waa aada salaadda waa dheereynaya waana qurxin jireen uma yusalii arbacan buu tukanaya afar falaa tasal ha weydiinin can xusnihina iyo waduulihina lama yani sheegi karaba say u qurux badneed u dheereyd lamaba sheegi karaba uma yusalii halaatan saddex buu tukanaya markaa kadib faqultu yaa rasuul allah atanaamu ma hurdaysaa qabla an tuutira inta aadan witirka tukanin faqaala waxuu yihi yaa caaishatu caaisha ina caynii ina caynaya labadeyda indhood tanaamaani way seexanayaan walaa yanaamu qalbii qalbigeygana ma hurdaayo marka khaasiyadaa nebigaa iskalahaya qalbigeyga ma hurdo indhahaygaa seexda qalbiga sababtoo ah nebiga ru-yada ou arkaayo waa waxyi marka waxaa dhici karta in manaam iyo riyo loogu waxyoodo qalbigiisa marka hadduu jiifo ma dabdi karo nacam taasoo kale ma dabdin lahayn sidaa darteed waa soo jeedaa nebiga qalbigiisa si riya haddii loogu waxyoodaba oo waxyigii sidiisi ahaayo mar walba culamadu waxay yidhaahdaan nebigu hadday sidaan tahay salaad baa hurdo uga tagtay sidii la ogyahay nacam asxaabta nebiga asxaabtiisao wada socda salaadiisa wax hurday uga tagtay mar mararka ka mid a ah, nacam haddii qalbigiisa uu soo jeedo say hurdo uga tagtay ibnu xajar wuxuu leeyahay salaada indhaha lagu ilaaliyaa qalbiga laguma ilaaliya nacam waktigu inuu galay iyo inuu baxay qalbiga laguma ogaado indhaha lagu ogaadaa de nebigan indhaha inuu kuhurdi jiray asagaaba sheegaba marka labada xadiis iska hor imaan maayaan marka ayb ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu kaana yanaamu awala leyl habeenka awalkiisa waa seexan jiray wayaquumu aakhirahu habeenka aakhirkiisana waa istaagi jiray fayusallii waa tukanaya marka tanna waxaa laga qaadanaya habeenka aakhirkiisa ayaa fadli badan in laga tukado awalka ee aakhirka aakhirkaa fadli badan sababtoo ah aakhirku waa waqti nusuulka waqtiga ilaahay soo degayo nacam ayb oo alla subxaana watacaala samaa dunyaaba usoo degayaa markaasu wuxuu dhahayaa nusuul isaga laa-iq u ah oo keenoo kale aan shabihin marka wuxuu leeyahay hal min mustakfirin fa akfira lahu mid dembi dhaaf weydiisanayo ma jira anu dembi dhaafo hal min daacin fa ujiibahu mid ibaryaayo ma jira an ajiibo ilaa aakhirihi nacam marka xilligaasuu qofka isku beegayaa hadduu xilligaas isku beego ducooyinka waqtigaas uu ka faa-iideysto aaday u fadli badan tahay iyo yacni waqtiga aakhirka habeenka aakhirkiisa yacni waqtu saxarka oo kale waa xilli istikfaar waay wabilasxaari hum yastakfiruun wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala salaytu maca nabiy nabigan la tukaday sala allahu alayh wali wasalam leylatan habeen falam yazal kama zuulin qaa inuu taagan yahay oo salaadii uu taagan yahay xataa hamamtu ilaa aan ka hamiye biamri suu-in arrin xun biamri suu-in yani arin xun waa sifaat mawsuufkeeda loo idaafeeyo un arrin xun ilaa aan ka hamiyey qiila waxaa layidhi maa hamamta maxaad hamisay qaala hamamtu waxaan hamiyey an ajlisa inaan iska fariisto wa adacahu aan ka tago aan iskaga tago saasaan ku hamiyey buu yihi muttafaqun caleyhi waxaa laga qaadanaa marka qiyaamuleylka in la dheereeyo nacam oo nebigu uu dheereyn jiray marka qofka laasiyamaa qofka qur-aanka yaqaanoo kale waxaa weeyaan aado mu-akadow usii yahay weliba qofka qaari ah oo qaari-ul qur-aanka ah qiyaamuleylku aadow mu-akad ugu sii noqonasaya nacam ayb marka eh, qiyaamku inuu dheereysto marka ka qofkaas oo qiyaamka la dheereeyo muttafaqun calayhi wacan xudayfata rad waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka qiyaamuleylka in laysku xiran karo laakiin sida qaalibkaa yani qiyaamuleylka salaatuleylka waxay kamid tahay salaadaha jamaacana lagu tukan karo sida yani laakiin qaalib qof qof walbaa oo keligiis iskaga tukado gurigiisi iskaga tukado salaadaha saddex qaybood weyaan qeybna maba la jideeyaba jamaaco sida rawaatibtoo kale qeybna jamaaca loo jideeyayo keligeed lama lama tukado ciidaha iyo kale iyo istisqaha iyo kusuufka iyo taraawiixda iyo kale wa qeybna waxaa weeyaan waa waana lagu tukan karaa kelina waa laysaga tukan karaa waa kuwaan marka salaatuleilka oo kale wacan xudayfata radia allahu canhu qaala salaytu maca nabiy sala allahu alayh ali wasalam nabigaan la tukaday daata leylatin habeen faftataxa albaqara suurat lbaqara ayuu ku furfurtay faqultu waxaan ihi yarkacu waa rukuuci doonaa cinda almi-ati boqol markuu maraayo aayadda boqolaad uma madaa waa sii socday faqultu waxaan ihi yusallii bihaa iyaduu ku tukan doonaa fii ragcatin ragca famadaa waa socday faqultu yarkacu bihaa iyaduu ku rukuuci doonaa uma iftataxa wuxuu furfurtay annisaa suuratu nnisaa faqara-ahaa waa aqriyay uma iftataxa aala cimraan buu furfurtay haddana ayb waa marka suurat lbaqara iyo suurat nnisaa iyo suurat ali cimraan waxaa laga waxaa laga qaadanayaa marka dhowr suurad in lagu jamcin karo hal ragco waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka salaadaha in tartiibta qasab inaynan ahayn waajib inaynan ahayn la ilaaliyo oo nabiga suurat lbaqara u akhriyey aali cimraan buu ka booday nisaa u akhriyey haddana aali cimraan buu kusoo laabtay wax dhibi ma laha hadaa inta suurad akrisa dhamaysay suurad kaloo qur-aanka ku jirtaas kasoo qabsan karta oon ku xigin iyada laakiin inay isku xigaan baa fiican marka tankiisku inuuna dhib lahayn fii ragca hadduu saan ku yeelay laba ragca min baabi owlaa inay iyada naftirkeeda ay banaan tahay naam ragcaad maalan ragcada koowaad baa waxaa ku akrisay alam nashrax oo kale salaadii tii labaad baa duxaa ku akrisay kor baad aaday dhib ma laha naam laakiin waa laga fiican yahay khilaafulowla uma iftataxa aala cimraan faqara'ahaa yaqra-u waa aqrinaya mutarasilan isagoo kale dhigdhigayo idaa mara biaayatin aayad hadduu soo mara fiiha tasbiixun ay ku jirto subxaana lays sabaxa waa subxaana laysanayo aayad tasbiix faraysa hadday ku jirto subxaana allah buu dhahaya waidaa mara bisu-aalin aayad su-aal hadduu soo marana sa-ala ilaahay buu weydiisanaya waxaas waidaa mara bitacawudin meel ilaahay laga magangala hadduu soo mara tacawada waa magangelaya ilaahay uma rakac waa rukuuca tanna marka waxaa laga qaadanaya iyada laftirkeeda salaadaha sunooyinka saan oo kale ah in yani qofka uu ku dhaqmi karo sidaan nacam <coughs> oo meel yacni haddii su-aal oo kale iyo uu soo maro inuu sidaan yeeli karo tasbiixdii ula imaan karo uma <coughs> rakaca waa rukuuca fajacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu dhahayo subxaana rabbiy alcadiim fa kaana rukuucuhu rukuucdiisu waxay ahayd <coughs> naxwan min qiyaamihi qiyaamkiisa wax ku dhow dhow uma <coughs> qaala wuxuu yihi samica allahu liman xamidah rabbanaa laka alxamdu ayuu yihi uma qaama waa istaagay eh, uma qaama waa istaagay dawiilan qiyaaman dawiilan yani qiyaam dheer qariiban u dhow mimaa rakaca intuu rukuucsanaa waxaa laga qaadanaya marka ruknigan ictidaalka rugnigan samicallaahu lagu yiraahdo in la dheeray karo ee sida mathalan yani fuqahada qaarkood ay qabaan <clears throat> fuqahada shaaficiyaduna ay qabaan ee ah in yani labada labada rukni ee ictidaalka iyo fadhiga u dhexeeya labada sujuudood lama dheereyn karo ay leeyihin qofka hadduu dheereeyo waaba ka bureysaaba saxiix ma aha maxaa <coughs> yale xadiidkanna waa ku kutusayaa xataa marka uu salaada faradka tukana inuu dheereyn jiray anas xadiidkii anas isagana waa ku cadyahay nacam uma sajada waa sujuuday faqaala subxaana rabi alaclaa fakaana sujuuduhu qariiba min qiyaamihi rawaahu muslim wacan jaabirin radi allahu canhu qaala waxau yihi su-ila rasuul llahi rasuulka ala su-aala sala allahu alayh ali wasalam ayu salaati afdal salaada tee ugu fadli badan qaala waxau yihi duulu lqunuut qiyaamkeedu midda uu dheeryahay rawaahu muslim almuraadu bilqunuuti alqiyaamu weeyaan qunuudkaa macaani badan hadda waxaa loo jeedaa qiyaamka imaamu nawowi aan fasiraya tuulu lqiyaam waa midda yacni qofku qiraa'ada uu dheeraysto waa qiyaamkeedu uu dheeryahay wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radi allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal axabu salaati salaad midda loogu jacayl badan yahay ilallahi alla agtiisa salaatu daawuud weeyaan salaadii nebi daawuud wa axabu siyaami soonka loogu jacayl badan yahay ilallahi alla agtiisana siyaamu daawuud weeyaan kaana wuxuu ahaa yanaamu nisfa alleyli habeenka niskiis ayuu hurdaayay wayaquumu thuluthahu habeenka thuludkiisana waa istaagaya saddex meeloodoo meel wayanaamu sudusahu lix meeloodoo meelna waa seexanaya wayasuumu yowman maalinna waa soomaya wayafdiru yowman maalinna waa afuraayey mutafaqun caleyhi ayb habeenkii marka sida u kala seexanayo nisfu habeenka labaiyo toban saac oo kale markaad ka dhigto nuskiis waa seexanayo lix saac wayanaamu sudusahu suduska yani labaiyo toban sudus labo laba saacna waa seexanayo dambe wayasuumu y inta kalena marka de waa thuluth baa usoo harayo waxaa usoo haraysa afar saac afar saacna waa taagnaan jira qiyaamuleil buu u taagnaa u kala qeybiyey marka muttafaqun calayhi wacan jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuul llahi sala allahu alayh ali wsalam yaquul ina fi lleyli habeenka waxaa ku jirta la saacatan saacad laa yuwaafiquhaa uunan waafaqaynin rajulun nin ninkaasoo muslimun muslim ah yas'alu llaha ilaahay weydiisanaya khayran khayr oo min amri dunya waalaakhirati ah ilaa acdaahu iyaaha iyaahu ilaahay waa siinayaa kaa wadalika kaagaasina kula leylatin habeen kastoo ku jiraa habeenkii saacad baa ku jirta addoon muslima ah aanu waafaqaynin ilaahay weydiisanayo khayr adduun iyo aakhiro ilaa ilaahay waa siinaya hadoo waafaqo wadalika kula leylatin waana habeen kasta rawaahu muslim oo taa marka waxaa ku sugan isku dhiirigelin la laisku dhiirigelinayo qiyaamuleylka wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa qaama axadukum midkiin hadduu istaago min alleyli habeenkii ou istaago falyaftatix salaata salaada ha ku furfurto birakcatayni khafiifatayni laba ragco fudfudud nashaad si oo usii helo rawaahu muslim waxaa laga qaadanaya aadaabu qiyaami leyl waxaa ka mid a markaad soo weyse qaadatood markaad kacdo soo weyseysato laba ragco khafiifa inaad ku hormariso kadib markas qiyaamkaaga inaad bilowdo iyo raatibkaaga iyo wixii aada akrisay jirtay iyo kadib inaad gudagasho yani qiyaamka aad aad salaada ugu talagashay wacan caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idaa qaama min alleyli hadduu habeenkii istaaga nabiga sal ll ly salam linacam liyusaliya si uu u tukado iftataxa salaatahu salaadiisa wuxuu ku furfuranayay biragcatayni laba ragco ayuu ku furfuranaya salaadiisa wuxuu ku furfuranaya laba ragco ayb khafiifatayni oo fudfudud waa kii haddoo kale wacanha radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu ahaa idaa faatathu hadday ka tagto asalaatu salaada min alleyli habeenkii min wajacin ay uga tagto xanuun dartiis ow hayrihi ama xanuun waxaan ahayn sallaa min annahaari maalintiibuu ka tukanayay thintay casharata ragca labaiyo toban ragcadood buu ka tukanayay qofkii mathalan qiyaamuleylkuu samey jiray caawo kale waa iska xanuunsan yahy ma kici karo maalinkiibau labaiyo toban ragca tukanaa nacam hadduu labaiyo tobankii ragco tukada asoo kaanamaa qaama leyl oo kale waxaa laga qaadanaa marka witirka isagoo hadduu kaaga tago sidaan witirka hadduu habkaan oo kale kaaga tago inaan lasoo qaleyneynin maxaa yeele maalinkiiba inaan witirka maalinkii lasoo qalaynaynin sababtoo ah laba iyo toban ragcood tukana marka la yiraha laba iyo toban witir ma aha laba iyo toban witir ma ahan iyada ayb rawaahu muslim xadiisu muslim baa wariyey wacan cumar bni lkhadaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man naama qofkii seexdo can xisbihi xisibka oo akrisan lahaa yani xisibka waa raatibka nacam matalan wuxuu tukan jiray salaatuleyl jus labo saddex waaytow ku akrin jiray amase yani dhowr ragc u tukan jiray oo kale raatib buu lahaa aw <clears throat> can shayin in buu ka ama shay xaggiis ka seexdo minhu kaas eh, xisibka ka mid fa faqara-ahu aqriya fi beyna salaati lfajri inta udhexaysa wa salaati subxi wa salaati duhri subax iyo duhurka inta udhexayso <clears throat> kutiba lahu waa loo qoraa kaanamaa qara-ahu min alleyl sida habeenkii asagoo akriyay oo kale yaa loo qoraa rawaahu muslim <coughs> marka xisibkuna waxaa weeyaan waa waxa qofka asaga ou ka caado dhigtay ama salaad ha noqoto ama qiraaa ha noqoto waxaad ka caado dhigatay habeenkii adaad yani ka seexato oo aada makansan weyso ay kuu suurageli weyso subaxa iyo duhurka inta udhexaysa sameey ka anamaa adoo habeenkii sameeyo kale lamid tahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam raxima allahu rajulan nin allah u naxariista qaama min alleyli habeenkii istaagay fa fasallaa tukaday wa ayqada imra'atahu xaaskiisiina kiciyey fa in abad haddii ay diido nadaxa ku firfirdhiyey fii wajhihaa wejigeeda almaa biyo ku firfirdhiyey wejigeeda sidaa ku toosiyey raxima allahu allah u naxariista imraatan haweeney qaamat min alleyli habeenkii kacday fasalad tukatay waaaqadad zawjaha ninkeedana kicisay ayb fain abaa haddii ou diidana nadaxat fii wajhi ilmaa wejiga biyo uga firfirdhisay ayb rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix markaa nabiga u duceeyey sala allahu alayh waali wasalam oo oh, waxaa xadiidka ku jirta marka ehelku inay isku dhiirigeliyaan marka cibaadadii ayb oo ninka waaweyntiisi ku dhiirigeliya haweenta laftirkeedana ninkeeda ay ku dhiirigeliso isaguna unan dhibsanin inuunan dhibsanin maxaa yale safaray ku wada jiraan safarkuna waxaa weeyaan dadku markay safar yihiinna xaajaadkooda iyo dantooda iyo waxa safarkooda ku saabsan waa iskala qeyb qaataan waa iskala qeyb qaataan ninba ninka kale yacni kuma haleeyo marka saas taa taa sidaasoo kale adduunyada marka waa iska safar ayaa lagu yahay wacanhu can abi saciidin radia allahu canhumaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama idaa ayqada arajulu ninka haddii uu toosiyo ahlow ehelkiisa min alleyli habeenkii fa sallayaa ay tukadaan ou sallaa ama ou tukada ragcatayni laba ragca jamiican iyagoo dhan ay tukadaan labadooda kutibaa waa la qoraa fi daakiriina wadaakiraati yaa lagu qoraa kuwa ilaahay dhahayo wadaakiriina allaha kathiiran wadaakiraati baa lagu daraa wadaakiriina allaha kathiiran wadaakiraati baa lagu daraa ayb marka waa darajo aada u sareyso wa in almuslimiina walmuslimin ilaa aakhir laaya wadakiriina allaha kaiira wadakiraati acad allaahu lahum maqfiratan wa ajran cadiima taasay helayaan marka rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa nacasa axadukum midkiin haddii ou gam-o fi salaati salaada ou ku gam salaadii dhexdeeda xoogaa ku gam falyarqud salaada ka baxo iska seexdo xataa yadhaba ilaa uu ka taga canhu nowmu hurdada ilaa ay ka tagto fa ina axadakum midkiin idaa sallaa haddii uu tukanayo wahuwa isaga oo naacisun luloonaayo oo gam-aayo qofkii oo gamacsan oo gam-aayo hadduu tukado lacallahu waxaa laga yaabaa yadun yadhabu inuu doono yastakfiru inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto fayasuba nafsahu naftiisa oo habaaro markaa duceyse inuu is yihaahdo naftiiba oo habaaraa dhici karta tartiibtiisa oo marka uu salaada ku jira hadday ay gamaanyo iyo wax ah hadday qabato ha iskaga baxo oo markaas yani ha iska seexdo adoo iska gam-aayo hurdaayo salaad hayeelin sidaas mutafaqun calayhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa qaama axadukum midkiin hadduu istaago min alleyli habeenkii uu istaago fastacjama alqur-aanu qur-aankii uu ku adkaado calaa lisaanihi carabkiisa oo ku adkaaday qur-aankii baa iskaga dhegay waa iskaga adkaaday carabkiisa ku adkaaday falam yadri aanu garanin maa yaquulu wuxuu dhahayo heer wuxuu gaaray waxa uu akrinay iyo meeluu marayo iyo waxoo dhambeysa aanu garanin falyadajica iska jiifta calaamada qofka inuu hurdayo kale wa taas nacam rawaahu muslim wabilahi towfiiq sala allah waslam alaa nabiyina maxamed wala ali sabi slm